بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله وحنك بالله بأن آيات التضباطنات سورة الأنفال مرورا على ختامها إلى آيات اللحاد سورة بدر غنيمة بدر وكيل اسكو قبطه النبي وضدك الله تشدي أبو بكر صديق تلدي سيبو راعي waa la isku yar canaantay ugu dambayntiina waa loo xalaaleeyey oo waxaa la yidhi fakuluu cuna mimaa ka hanimtum aada hanimaysateen xalaalan isagoo xalaala ayiba nadiif wataqu llaha baqa in allaha afuur raxiim meeshan marka dadkii la qafaashay baa lala hadlayaa yaa ayuha nabiyu nabigii sharafta lahaayo qul waxaad ku tidhaa liman dad fii aydiikum gacmihiina ku jira oo min alasraa kuwa la qafaashay ah in yaclam illaahu alla hadduu og yahay fii quluubikum qalbiyaalkiina ku yahay khayran tawxiid iyo islaamnimo yu'tikum wuxuu idin siin khayran ku ka khayr badan mimaa kii ukhida minkum la idinka qaaday wayakfir lakum waanu idiin dhaafi wallaahu allana kafuurun ka dhaafo weeye raxiimun oo naxariista dadkii usaarada ahaa ee la qabqabtay ilan gacantaa lagu haya markii fidyada laga qaaday waxaa lagu yidhi haddaad islaamnimo aada muslimtaan oo khayr uu qalbigiina ku jiro allah wax ka khayr badan buu idin siina markaa nabiy llaahi maxamed wuxuu yidhi dad badanoo waxaan ogahay reer bani haashim iyo cid kalaba ah oo lasoo qasbay oon dagaalka aan u soo qasin qof reer bani haashima ah ninkii arko badbaadi cabaas binu cabdil ninkii arko badbaadi abulbakhtari ninkii arko badbaadi abu xudayfa binu cutba binu rabiica reer beni umaye ahayo aabihii iyo walaalkii iyo adeerkiiba la dilay gaadhimo intaan dadka yagi iyo abayowga yallayno yaanu kuwaa badbaadin nabigaa loo sheegay cumar binu khadaab baa yidhi yaa rasuulallah aan madaxa ka jaro ninku haddee munaafiq ma ahayn xamaasadunbaa meesha la tagtay marka waxaan ka yaabanahay buu yidhi inaan shahiid noqdo mooye kelimadaasi inay waxii dhinto markaa nabiyullaahi cabaas qoladii ansaarta ah ee qabatay intay xidheen yu habeenkii nabigu uu seexan waayay wuxuu yidhi xalay taahi adeerkay baan la seexan waayay waa laga furay aroortii baa loo keenay wuxuu yidhi cabaas adeer anigu muslim baan ahay buuri markaasuu yidhi islaamnimadaasu allah baa kuu ogo way kuu qarsoon tahay annaguse muuqaalkaaga annagaad dib nagu tahay ee fidyadii waxaad ka bixisaa adiga kawdhe labada wiilay walaalahaa dhaleen nawfal binu xaarif binu cabdimualib iyo caqiil binu abiaalib binu cabdimualib iyo ninka cudba binu camar la yidhaahdo idinka idinka tirsan intaba bixi buu ku yidhi markaasuu yidhi ma hayo intaasoo dhan ma hayo markaasuu yidhi maalkii aada aasay markaad soo kacaysay ee adiga umifadal aada haydeen ee tidhi haddii aan wax soo noqdo wiilashayda cabdullaahi iyo qasam iyo abulfadal baale xagguu jira markaasuu yidhi waan hubaa inaad rasuul alla tahay e, laakiin labaatan e, labaatan wiqeedood oo dahabahu jeebka ku watay yaa laga dhacay labaatankii hala igu daro may labaatankaasi waa aniimo alla nasiiyey buu nabigu ku yii yuu nabigu ku yidhi waa qaniimo alla nasiiyey buu nabigu ku yidhi marka waa loo laalaabay cabaas dadka waxaa laga qaadaya afartan wiqeedood cabaas isaga waxaa laga qaaday siddeetan wiqeedood oo meela ah labadii wiiloo adeerka u ahaa iyo ninkii kale oo min afartana yaa laga qaaday sideetan iyo sideetan adu boqol iyo labaatan iyo sideetan laba boqol baa laga qaaday iyo labaatankii way qodeeda ka dhacantay sidaasay xoolahaas iyo ku baxeen waxaa kaloo jirtay nin abulcaas la yidhaah oo gabadhii zaynabe ahaydee nabigu uu dhalay qabay yaa dadkii ku jiray zaynaba waxay soo degtay fidyadii ilan makay joogtaay kuul weyn oo qaali ah oo hooyadeed khadiija lahayd bay soo dirtay markaasuu nabigu yidhi u celiya gabadha isagiina waa la sii daayay wuxuu nabigu kula ballamay gabadhaa ii soo dir abulcaas xaggii uu tegey waa ninku nabigu aada u ammaanay buu ahaa laba nin baa ka daba timid ninkii waday baa intuu leebashii dhulka soo dhigtay buu dhacan halkaa soo dhaafay abuu sufyaan oo abulcaas ay isu xigeen baa u yimid wuxuu yidhi warnigo baleebashaada intaad haysato ila hadla warniyahu carabi soona dhihi maysa nimankii way dacifeen hadhcad maxaad gabadha usoo kaxaysa maad wakti hoos ahaana soo kaxaysid buud bes holkiibuu noqday laba cisho kadib buu soo kaxeeyey afar sano kadib buu abulcaas nabigu u celiyey gabadhii zaynaba ahayd marka cabaas sidaasaa dhacday marka fidyadii waa la qaatay marka dadkii la qafaashay waxaad ku tidhaa ee fidyada laga bixiyey ee muslimiinta sheeganayay ee sheegtay haddii ilaahay khayr idinku ogyahay waxaa laidinka qaaday wax ka khayr badan buu idinsi waanu idiin dambi dhaafay cabaas wuxuu yidhi ilaahay wax ka khayr badan buu isi labaatan addoon baaban helay buudi markii dambe de mararkii dambe dambi dhaafkana allah baan ka sugayaabu yaa ayuha nabiyu nabigii sharafta lahaayo qul waxaad ku tidhaa liman dad fii aydiikum gacmihiina ku jira oo minal asraa kuwa la qafaashay ah in yaclam illaahu alla hadduu ku ogyahay fii quluubikum qalbiyaalkiina khayra khayr yuutikum wuxuu idin siin khayran wax ka khayr badan mimaa ukhida minkum wixii laidinka qaaday oo hanti badan baad helaysaan oo barwaaqaad helaysaan wayakfir lakum waanu idin dhaafi taasaaba kasii weyne wallaahu allah subxaanahu watacaala kafuurun ka dhaafooye raxiimun oo naxariisto oo qofkii tawxiidka soo galo islaamka soo gala dembigiisii hore alla qaban maayo subxaana watacaala wain yuriiduu hadday doonayaan khiyaanataka khiyaanadaada faqad khaanuu llaha allay khayaaneen min qablo hor bay alla u khayaaneen fa amkana wuu idiin gacan geliyey minhum iyaga gacantuu idiin geliyey wallaahu allan caliimun ka og weeye xakiimun oo falsan aayaddu waxay la haysae dadkii la qabtay ee yidhi muslim baanu nahay muslim baanu nahay bay yidhaen waan islaamnay islaamnimada ay sheeganayaan hadday wana kaa gacanta alla idiin soo geliyey waxba idin yeeli maayaan wy wain yuriiduu hadday doonayaan khiyaanataka khayaanadaada adi ay ku khayaanaan kuwan islaamnimada sheeganayay faqad khaanullaha allay khayaaneen min qabl hor fa amkana wuu idiin gacan geliyey minhum iyaga xaggooda gacantiinu geliyey wallaahu allana caliimun ku og weye oo falsan ina aladiina kuwa aamanuu mu'minoobay wahaajaruu hijrooday wajaahaduu dagaalamay biamwaalihim xoolahooda ku dagaalamay wa anfusihim naftooda ku dagaalamay oo naf iyo maalba horay fii sabiilillaahi alla dartii iyo waladiina kuwii aawow kuwaa dejiyey oo dumay kuwa muhaajiriinta ah oo wanasaru u gargaayay oo maal iyo dhinac walba uga gargaaray ulaaika kuwaasi bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale sokeeyihiisii wey iyagaa tol ah waladiina kuwa aamanuu muminoobay walam yuhaajiruu aan soo hijroonin maa lakum idiinma sugna min walaayaatihim ee sokeeyanimadooda min shayin waxba kuma lihidin xataa yuhaajiruu ilaahay soo hijroodaan allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay muhaajiriintii naftood horayaasha ahaa ee naf iyo maalba horay iyo kuwii ansaaru rasuulilaahi ahaa ee kuwaa soo hijrooday dejiyey maca nabiga dejiyey oo u gargaaray oo gacan siiyey kuwaasaa saaxiib wax gaalahoo saaxiib la yahay ma jiro qaraabanimo kale ma jirto islaamkaa saaxiib lagu yahay kuwii muminiinta laakiin soo hijroonin muminiinta aan weli soo hijroonin sokeeyanimadoodu waxba inaga inagama gelin ilaa ay soo hijroodaa markii soo hijroodaanubay tol inoo yihiin kuwaasu kuwii maka ku hadhay ma aha waa dadka baadiyaha iyo meelaha kale iyo tuulayowga degan ee dacwadu gaadhay laakiin aan soo hijroonin wey kuwaas wax inaga dhexeeyo oo yani muslimiinba ha ahaadeen wax yani wada shaqaynaho inaga dhaxaysaay ma jirto in aladiina kuwii aamanuu muminoobay wahaajaruu hijrooday oo soo qaxay wajaahaduu dagaalamay biamwaalihim xoolahooda ku dagaalamay wa anfusihim naftooda ku dagaalamay naf iyo maalba huray fii sabiilillaahi alla dartii iyo waladiina kuwii aawow dumay oo dejiyey wanasaruu u gargaaray ulaaika kuwaasi bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaar ka kale sokeeyihiisii wey waa tol waladiina kuwii aamanuu muminoobay walam yuhaajiru aan soo hijroonin maa lakum idiinma sugna min walaayaatihim sokeeyanimadooda min shayin in yarba ha ahaatee xataa yuhaajiruu ilaa ay soo hijroodaan halkooda haynaga joogaan yaa la leeyahy wain istansaruukum hadday idinka gargaar dalbaan fidiini liajli diini diinta darteed oo diinta darteed loo dhibayo fa calaykum dushiina waxaa waajib idinku ah annasru u gargaarid ilaa calaa qowmin qowm oydaan uga gargaarayni mooye baynakum iyo wa baynahum idinkii iyaga dhexdood mithaaqun ballane ay tahay wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun waa arkaa qolada aan soo hijroonin ee muslimiinta ee meeshaa joogta haddii xagga diinta lagu cadaadiyo hadii yani waxyaabo kale si kale hadii la isugu dhacmaa xagga diinta hadii lagu cadaadiyo oo idiin soo qayshadaan u gargaara oo u gurmada ilaa qolo idinka iyo iga ballan idinka dhexaysa mooyaane qoladana isdiidan yihiin hadday qolo ballan idinka dhexayso dee ballantii furi maysaan loo sheego oo la yidhahdo ballantii waan ka baxnay marka qoladaana sidaasaa loola dhaqmo waladiina kuwa wain istansaruukum hadday idinka gargaar dalbaan kuwa aan soo hijroonin fi diini diinta idinka gargaar dalbaan fa calaykum dushiinna waxaa ah haddaad muminiinta tihiin annasru u gargaarin ilaa calaa qowmi qowm oodaan uga gargaaraynin mooyaane oo baynakum wa baynahum idinka iyaga dhexdooda misaaqu ballan ay tahay wallaahu alla subxaanahu wa tacaala bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun u arkaa waladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale tolkood weeye saaxiibadood weeye ilaa tafcaluuhu sidaa haddaydaan samaynin oydaan idinku sokeeyo noqonin ficilka haddaydaan samaynin aada gaalada aada la colowdeen ood la dagaalamaysaan ficilka haddaydaan samaynin takun tuujad waxaa la heli fitnatun fitnaa la heli filardi dhulka iyo fasaadu fasaad kabiirun weyn tafcaluuhu damiirkaasi wuxuu ku noqon waxyaabaha layna amray sidaa liidin amray oo inaad isku duubnaataan gaaladan iska celisaan haddaydaan samaynin fidno badan baa dhici dagaal iyo iska horimaatin baa dhici fasaad baa dhici iyo shirki baa dhici marka damiirkaasi wax caama unoqonaya waxaa lasoo sheego dhanba unoqonaya waladiina kuwa kafaru gaaloobay bacduhum qaarkood awliyaau bacdi qaarka kale saaxiibadood wey muminiintuna iyagaa isu saaxiibo oo tol ah gaaladuna iyagaa isu saaxiibo oo tol ah ilaa tafcaluuhu ficilkaa la soo sheegay haddaydaan samaynin oo aydaan idinku tol gaaladana iska celinin takun waxaa ahaan fitnatu fitna ahaan filardi dhulka dhexdiisa shirki iyo iska horimaatin iyo wafasaadu fasaad kabiirun oo weyn waladiina kuwa aamanuu muminoobay wahaajaruu hijrooday wajaahaduu dagaalamay fii sabiili llaahi alla dartii iyo waladiina kuwa aawow dumay kuwaa oo dejiyey waa ansaare wanasaruu u gargaaray ulaaika kuwaasi hum almuminuuna xaqan si dhaba muminiinta dhabti waa kuwa lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dambi dhaaf iyo warisqu risqi kariimin oo wanaagsan oo risqiga kariimka ah quraantu qur-aanku inta badan jannadu ku sheega jannadaa looga sheega waa masaladii hore qolada muhaajiriinta ah dagaalantay iyo qoladii dejisay oo ansaarta ahay waxa weeye muminiinta dhabtii waa kuwa kuwa wadadooda ninkii mara unbaa mumin dhaba ah dambi dhaaf iyo risqi kariimay leeyihiin waladiina kuwa aamanuu muminoobay wahaajaruu hijrooday wajahduu dagaalamay fii sabiililaahi alla darsi u dagaalamay iyo waladiina kuwa aawow dumay kuwaa soo hijrooday wanasaruu u gargaaray oo gacan siiyey ulaaika kuwaasi hum iyagu almuminuuna kuwa muminuunta ah, way xaqan dhab ahaan lahum waxaa usugnaaday maqfiratun dambi dhaaf iyo warisqun risqi kariimun oo wanaagsan waladiina kuwa aamanuu muminoobay min bacdu dib ka muminoobay wahaajaruu hijrooday wajaahaduu dagaalamay maca ku miciina fa ulaaika kuwaasi minkum idinka idinka mid yihiin kuwuna waxaa weeye bacda alxudaybiya sulxu lxudaybiya dadkii soo muslimay dabadeedna soo hijrooday kuwa hore waxay ahayn muhaajiriin alulaa muhaajiriintii u horeysay bay ahaayeen muhaajiriintii hore kuwanu intii nabadgelyadu dhacday la nabday kuwii soo hijrooday wey iyaga qudhoodu waa idinka mid baa lay qudhiinu iyo iyagu waa isku mid baa kuwa aamanuu muminoobay min bacdu dib ka muminoobay waa bacda alxudaybiya waajaruu soo hijrooday wajaahaduu dagaalamay macakum idinka midciina dagaalamay fa ulaaika kuwaasi minkum idinka idinka mid yihiin wa ulul arxaami qaraabada kuwa u saaxiibka yihiin bacduhum qaarkood awlaakii ku fiican weeye u xiga bibacdin qaarka kale fii kitaab illahi ilahay xukunkiisa markii saxaabadu ay madiine isugu tageen xilfi baa laisku dhexli jiray xilfi iyo walaalnimo labadii la walaaleeyeyba way isdhexlayeen marka aayaddu waxay leedahay xagga dhaxalka markii loo kaco qaraabada unbaa isdhexlay ee dadkii la walaaleeyey sidaa isku dhexli jiray sida kumeelgaadhka ah ma jirta waxaasi wey qaraabadan baa isdhaxda marka arxaamtana xagga luqada markii la yidhaahdo dadka aan dhaxalka lahayn baa laga cabiraa arxaamta waa rixim yaa laga cabiraayo xagga haweenkiiiyo ka yimaada culimmada qaar baa sidaa ku fasiray laakiin meeshan culimmadu waxay leeyihiin arxaamta waxaa looga jeedaa dhinac kastaba ha ka yimaadeen qaraabadu iyagunba isu xigo oo wax kala qaadashada iyo isdhaxlida leh wa ulul arxaami qaraabanimada kuwa u saaxiibka ahi bacduhum qaarkood owlaa kii u xiga weeye oo u aanaysa bibacdi qaarka kale fii kitaabillahi ilaahay xukunkiisa in allaha alla subxaanahu watacaala bikulli shayin shay la arka kulligii caliimunkii og wey wax walba allaa ogo xukunkoon uu alla ina soo hordhigay ilaahay cilmi buu ku saleeyey cilmigiibuu inoo sheegay suuratu tawba waa madani adu dad baa yidhaha labada aayadood u dambaysa mooye waa madani suuraddu suuratu lanfaal intii madiine la tegay kuwii ugu soo hordegay bay ahayd suuratu tobana kuwii ugu dambeeyey bay ahayd kuwii soo degay waxaana loo bixiyey magacyaheeda waxaa ka mid ah alfaadixa ceebayso yani fashisho waxaa kamida ah, wa minhum marka munaafiqiinta laga hadli wa minhum wa minhum markaasay saxaabadu yidhahdeen ilaa aan ka yaabno in anagana lala sheego wa minhum anagana la yidhah ilaa aan ka yaabno bay yidhahdeen marka suuratu banaa bisin ma leh bisinka waxa loogu yeeli waayey ilaa lix qowl baa ku jirta qowl wuxuu leeyahay carabta waxaa caadi u ahayd markii dagaal jiro oo warqadaha dagaalkaa la isu dirayo bisinka way ka reebi jireen marka suuraddanu dee dagaal iyo waxbaasay ku saabsan tahay laakiin midda ugu fiican waxaa weeyaan ku daysanayno cuhmaan binu cafaan markuu musxafka qoray yaa waxaa la weydiiyey suuratu lanfaal oo masaanida ka mid a qur-aanku waxa weeye الصبح الدوال والمثاني والمئين والمفصل الدوال وحالي لحدة هراء كوانا لغو تدبين دونا المئين وحالي كوا آيادوه بقول يوحي كثر يأيهين المثانين وحالي كوا آيادوه بقول كهوسيا يا مفصل قرآن كوانت مرك عثمان بن عفان وحال ويديه سورة الأنفال المثانية هي سورة برا oo almi-iina maxaad isugu darteen bisinka maxaad ugu kala dhexdhigi weydeen markaa wuxuu yidhi cumaan binu cafaan nabiyullaahi maxamed markuu waxyi ku soo dego aayaddii u timaada suurad hible ku dara yuu dhihi jiray suuraddaa magacaa u bixiya saasuu dhihi jiray markaa labadan suuradood way isu shabahaan oo way isu egyihiino qisadoodu way isu eg tahay nabiguna nooma kala caddaynin inay isku suurad yihiin iyo inay kala laba suuradood yihiin sidaa darteed yaan uga tagnay buudi marka waa laisku khilaafayo markii la qorayey isagoo qoladii bisin ha loo yeelo lahayd la tixgelinayo meel cad baa la baneeyey iyo qoladaa la tixgelinayo bisin ha loo yeelana qolada la bisin loo yeeli mahayana bisinkii baa laga tegey sidaasaa lagu dhexdhexaadiyey sidaasaa ugu wanaagsan waxa bisinka looga tegay marka asabcu diwaan lixda hore iyo anfaaliya bere oo isku daray toddobada dhaadheer waa kuwa intaasay u badan tahay culimada baraatun haadihi baraatun beri noqosho weeye min allahi alle ka xaggiisa ka ahaatay iyo warasuuliy oo la dirayo ila ladiina kuwii loo diray caahadtum aada la ballanteen oo milalmushrikiina ka mid a fasiixuu baa lagu yidhi nimankaa iyaga ah ee lala ballamay fil ardi dhulka arbacata ashhurin afar bilood waclamuu ogaada annakum idinku kayru mucjizillaahi alle kuwa cajis gelin oo ka baxsan kara inaydaan ahayn wa ana allana muqsi lkaafiriina gaalada wuu hoojinaya subxaanahu wa tacaala suuraddu xajkii xajatulwadaac ka horey yaa abubakar sidiiq baa hogaamiye ka ah markaasuu cali buu ka daba diray nabiyullaahi maxamed oo afartan aayadood oo beradani u horeyso wada wuxuu yidhi iclaamiya inaan sanadkan wixii ka dambeeya mushrik soo xajiyen ruux qaawanina imanayn sidaa iclaamiya sidana ay bedho tahayoo la ogeysiinayo dadkii balan lala galay xukunkooda wuxuu noqon doona cali binu abi aalib uu ka daba tegey abubakr baa yidhi war ma imaam baa tahay yaani ma anagaadna hogaaminaysaa mase waad nagu ma idinkaan idinku soo biiruy markii meeshii la tegey oo xajkii la tegey ya abu hurayra ragu ka mid yahay yaa ku dhawaaqay marka bera waa lagu dhawaaqay waa la ogeysiiyey xaaladu siday ahayd baa la ogeysiiyey maalinta lagu dhawaaqina waxay ahayd yowmanaxri bay ahayd alxaju labar sida ugu fiicani waa yowmanaxri marka waa sidaa aayaddu haadihi baraaatun berino berinimada waxaa la yidhaah ruuxii ood hawshiisii ka baxday wixii ood hawshiisii ka baxday waa la idinka beri noqdo waa la idin gooye wey haadihi baraaatun beri noqosho weeyo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ka ahaatay ila aladiina kuwii baana loo diray beri noqoshada caahadtum aada la ballanteen oo min almushrikiina oo ballan idinka dhaxaysay oo maxaa lagu yidhi fasiixuu socda fil ardi dhulka arbacata ashhurin afar bilood meeshaad doontaan mara saad doontaan u ganacsada waclamuu ogaada annakum idinku kayru mucjizillaahi alla kuwa daalin kara oo cajis gelin kara kayrkood inaad tihiin wa ana allaha allana subxaanahu wa tacaala muqzilkaafiriina gaalada kii hoojin wey waa adaanun ogeysiis wey baraatuntii horey ku cadfan tahay adaanun ogeysiis weeye oo min allaahi alla xaggiisa kaati wa rasuulihi ilanaasi dadkaa la ogeysiina loo diri yowma alxaji lakbari maalinta xajka weyn oo maalintaasi waa maxay ana allaha alla beriun beri inuu ka yahay min almushrikiina mushrikiinta wa rasuuluhu rasuulkiisuna beri buu oo islaamka soo gashaan fawa toobakeen kaasa khayrun lakum idin khayr badan wainta walaytum haddaad jeedsataan faclamuu ogaada annakum idinku kayru mucjiz illaah kuwa alla cajisgani kayrkood inaad tihiin maalintii yowm lxaji alakbari waa maalinta carafo afarta biloodee la sheegi bilihii xurmada lahaa ee la yaqiinay ma aha oo dilqacde iyo dilxij iyo iyo safar dilxija aan idhaahdo iyo muxaram iyo safar garajab ma aha afartaa bilood maanta waxaa la joogaa muxaram safar rabiiculwal labaatanka rabiicuthani waa intaa wey afarta bilood ee maaha bili xurmada lahaa waadaanun ogeysiis weeyo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ka ahaatay ilanaasi dadkana loo diro la ogeysiinayo yowma alxaji alakbari maalinta xajka weyn waa maalinta yowmanaxri weyn maxaa la ogeysiiyey dadka an allaha bian allaha alle beriun beri buu ka yahay min almushrikiina mushrikiinta beri buu ka yahay wa rasuuluhu rasuulkiisuna beri buu ka yahay fain tubtub haddaad tooba keentaan ood islaamka soo gashaan fa huwa toobakeenkaasaa khayrun lakum idin khayr badan wain tawallaytum haddaad jeedsataan ood xaqa diidaan faclamuu ogaada annakum idinku kayru mucjizillaah alla kuwa cajasgelin kayrkood inaad tihiin ogaada wabashir u bishaare aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bicadaabin cadaab aliimin mulimin oo xanuujiyo oo guba meeshan naxwada marka la yidhaah naxwada waxay soo bilaabatay sabankii saxaabada cali binu abi aalib baa waxoogay qorqoray marka nin baa soo galay reer miyi ah war qur-aankii nabiga lagu soo dejiyey yaa ibarabul nin baa yidhi anaa ku bariyo wuxuu yidhi aadaanu min allahi warasuulihi ila annaasi yowma alxaji alakbari ana allaha bariiun min almushrikiina warasuulihi bu ilaahay mushrikiinta iyo rasuulkaba waa ka bari wey macnaa waa cada markaasuu yidhi awa qad bari allahu min rasuulih in kaana allaahu qad baria min rasuul fa ana abra-u minhu bu cumar bin khadaab baa loo sheegay ninkii baa la soo qabtay yaa amiira almu'miniin ha igu degdegin buu yidhi xaaladu siday ahayd buu u sheegay marka cumar bin khadaab wuxuu amray nimaan luqada carabiga aqoonin inaanu kitaabka qur-aanka aqrii karin iyuu amray marka naxwadu halkaasay ka soo bilaabatay allah wuxuu leeyahay wabashiru bishaare aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bicadaabin cadaab aliimin mulimin xanuujiya ila aladiina caahadtum meesha laga soo isnooday waa maxay fasiixuu arbacata ashhurin afar bilood keliya yaa la qabtay afarta bilood kuwa loo qabtayna waxaa weeye kuwa ballantoodu afar bilood ka yarayd iyo kuwa ballantoodu ayna magacooneyn laakiin muddo lala leeyahay heshiis la leeyahay waa kuwa kuwa afarta bilood looga dhigay kuwa afarta bilood looga dhigay waxaa weeye kuwa muddadoodu afar bilood ka yartahay iyo kuwa muddadoodu ayna magacooneyn laakiin heshiis la leeyahay waa kuwa kuwa la leeyahay afar bilood baa ka dhigay ila aladiina kuwa mooye oon ballanta lagu fureynin aahadtum aada la ballanteen oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid a uma lam yanqusuukum aan idinka nuqsaaminin shay-an shay oo ballantii ah. in yarna aan ka nuqsaaminin walam yudaahiruu aan u kaalmaynin calaykum dushiinna axadan qofna aan u faatimu fa u taam yeelay ilayhim kuwa caadahu muddadoodii ilaa muddatii muddadaad isku ogeydeen in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay waxaynu nidhi afarta bilood qolada loo muddeeyey oo afar bilood dhulka meeshaa doontaan mara kadibna tallaabaa laydinka qaadi la yidhi waa wixii muddadoodu afar bilood ka yarayd iyo waxaan muddadooda magacownay wixii muddadoodu afar bilood ka badan tahay hadii ayna ballantii iyagu nuqsaaminin cid kale ood colahaydeenna ayna gacan siinin muddadoodii ugu sima muddadoodii sima laakiin hadday iyagu ballantii wax ka dhimaan ama cadow idinka idinku cadowa ay gacan siiyaan waxaa weeye waa lagu ballanfur iyagana gamtaa loo joogso ila ladiina kuwii mooye oo aan lagu ballan furayn caahadtum aada la ballanteen oo min almushrikiina ka mid ah uma lam yanqusuukum aan idinka nuqsaamin shay-an min alcahdi shay ballantii ka mid a ah, aan waxba ka dhimin walam yudaahiruu aan taageerin calaykum idinka dushiina aan ku taageerin axadan qofna faatimuu taam ilayhim u taam yeela cahdahum muddadoodii ilaa waa muddo iyo muddadu waa islamid atimuu u taam yeela muddaysnayd ilaa muddatii muddadaad ku ballanteen in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina marka haddaad ballantii oofisaan oydaan ku ballan furin de qofka taqigii waa wax wanaagsan faida salakha markay baxaan insilaaqu waa siiban carabtaa u isticmaasha bishii way siibantay yacni way dhammaatay faida salakha alashhuru bilihii bilihii markay baxaan almushrikiina mushrikiinta xaysu wajadtumuuhum meel kastood ka heshaan wakhuduuhum qabqabta oo qafaasha waxsuruuhum go-doomiya oo dhinac walba ka mara dhulkiina idiina soo gelin waqcuduu lahum u fadhiista kulla marsadin meel kastoo gabaada u fadhiista yuu alla leeyahy subxaana wa tacaala bilaa xurmada waa saan sheegno bilihii hore xurmada lame bisha carafo iyo muxaram iyo safar iyo rabiiculwal iyo tobanka hore ee bisha rabiicisaan wey waa intaa tobanka hore bisha rabiicisaan wey waa labaatanka carafo muxaram safar rabiiclawal tobanka hore ee rabiicisaan wey waa intaa meelaha inaan qasnay baa laga yaabay waxba se dhibaato male fa idan sadaka markay baxaan alashhuru bilihii alxurum ee xurmada lahaa faqtulullaahi almushrikiina mushrikiinta xayu wajadtumuuhum meel kastoo od ka heshaan culimadu waxay yidhi xayu wajadtum xataa xaramka hadii laga helo waa la layn laakiin xaramka waa laga saaray lagu layn maayo xaramka wakhuduuhum qabqabta oo qafaasha waxsuruuhum godoomiya oo dhinac walba ka mara oo dhulkiinana u diida waqcduu lahum u fadhiista kulla marsadin meel kasta oo gabaada fa faintaabuu haday toobo keenaan waaqaamu salaata salaada oogaan waatawu zakaata sakada bixiyaan fakhalluu sii daaya sabiilahum wadadooda ka qaada faraha waa idinkoo kale in allaha alle subxaana watacaala kafuurun kii dhaafo way raxiimun oo naxariista lagu dayn maayo waan toobo keeno islaamkaan soo galay keliya lagu dayn maayo afka markuu ka muslimo waa inuu camalkii kale ee la rabayna uu la yimaado haddii uu yidhah war muslim baan ahay keliya lagu dayn maayo sidaa fain taabuu hadday toobo keenaan waa qaamu salaata salaadana oogaan waatu zakaata zakada bixiyaan fakhalluu sabiilahum wadadooda sii daayo u baneeya in allaha alla subxaana wa tacaala kafuurun ka dhaafo way raxiimu naxariista wain axadu in axadun qof oo min almushrikiina kamid ihi istajaaraka hadduu ku magan galo fa ajirhu magan geli xataa yasmaca si uu u dhegaysto kalaam allah alla kalaamkiisa uma abliqhu gaadhsiin marka dambe ma'manahu makaanu aamintiisa gaadhsiin dadkaa yidhi laayo oo qabqabta hadduu qof socdaa yimaadoo yidhaah magan baan idiin ahay khayr inay tahay baaba laga yaabaa si uu kalaamka alle u dhagaysto oo amarka iyo nahyiga loogu sheego nabadgeliya marka dambena intaad kaxaysaan ama ha muslimiin muslimiine meeshuu amni ku heli geeyo meeshan muctasilada waxay yidhaahdeen alla ma hadli karo kalaamka alle sawd iyo xuruf midna male bay yidhaahdeen marka qur-aankan hadda aynu haysano malaku jibriil buu alla fahamsiiyey malaku jibriil baa tarjamay marka oo alla ka tarjamay ilaa alla ma hadli karee oo sawdii xuruuf midna ma lehe meeshana waxaa la yidhi kalaamka alla ha dhegeysta la yidhi hadduu qur-aanku hadduuna kalaam ahayn waxa dhegeysta laleeyahay waa maxaa dhegeysta laleeyahay muctasiladu waa cajiiba ogow waa qolada mucadilada la yidhaah ee sifada alla oo dhan banaanka u dirta way mujasimaduna kuwaasay kasoo horjeedaano allah waxay ku sheegayaan wuu taagan yahay oo wuu fadhiyaa oo luga iyo fara iyuu leeyahayo waa sidaas iyo ku sheegayaan lama rabo waxaasoo dhan sida sifada alla ku timid ha fasirin hanal qalloocini sideedaa ku dahay wain axadun qof min almushrikiina kamidihi istajaaraka ku magan galo faajirhu magan geli xataa yasmaca si uu u dhegaysto kalaam alla kalaamkiisa uma abliqhu gaadsii macmanahu makaanu aaminkiisi gaadhsii maxaad sidaa loo leeyahay oo loo soo dhaweynaya oo ninkan maganta doonka ah loo magangelinaya waa caqlila wayaalo cilmi bayna lahayn waxaa laga yaaba cilmi un inuu kordhaa laga yaaba daalika magangelintaasi biannahum bisababi anahum iyagu qowmu qowm wey laa yaclamuuna aan waxba garanayn oon waxba ogeyn waxba ma oga marka si wuxuunu ogaada ninkaasi ha la magangeliyo